رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa adduunka inse lagu saahido qofkana in allaala intuu adduunku ka carari karo inuu markaa ka cararo inta loogu talagalay noloshiisana inuu markaa ka qaato si nadiif ahna uu markaa uga qaato si nadiif ahna markaa uu uga qaato si nadiif ahna uu markaa uga qaato can cabdullaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud ilaahay ha ka raadi noqdee qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama laa tattakhiduu ha samaysanin addaycata dayca ha samaysanin daycada ciqaar baa loola jeedaa dhulal iyo warshado iyo waxyaaba fara badan oo adduun ah ha yeelanina oo fatargabuu aada jeclaataan markaa fi dunyaa adduunka rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan adduunyo jaceyl waxaa keena inuu xooluhu kuu siyaado aakhirana waxaa kaa fogeeya mar allaala marka adduunku kuu bidhaamo markaad warshado leedahay dhulal leedahay dukaamo leedahay waxyaabo badan aad leedahay waa suuragal inaad aakhiro ilowdo wixii aad ku siyaadin lahayd iyo waxaad ku kordhin lahayd unbad markaa raadinaysaa marka saa darteed baa la leeyahay daycad ha yeelanina warshadooyin iyo dhulal iyo guryo iyo waxyaabo fara badan taana waa qof kasta oo markaa looga cabsi qabo inuu adduunku la tago qofka adduunku markuu helo waa soo marnay waa dadka ugu ajir ka yar dadka ugu xoolaha badan ilaa qof xoolihiisa haakadaa wahaakadaa haakadaa yidhi oo ku bixiyo masaakiinta maahana oo fatarqabuu markaa aad jeclaataan fi dunya wa can cabdullaahi bni camr bni alcaas radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi mara waxaa soo maray calaynaa korkeenna rasuuluullaahi rasuulkii allaalna soo maray sala allahu calayh wasalam naxnu anagoo nucaaliju hagaajinayna qusan daash lana anaga aan ahay qusiga waxaa la yidhaahdaa waa guri khashab ka samaysan qudsi baa lagu magacaabaa sidaa darteed waa guriga marka la dhiso meel yar oo saa uga soo horaysa waad yar ayaan markaa hagaajinaynay fa qaale wuxuu yidhi nebiga maa haada waa maxay waxaa qulnaa waxaanu nidhi qad wahaa wuu dabcay rasuulkii allah wuu soo dumi rabay oo wuu dabcay fa naxnu annaguna nuslixu waan toosinaynayoo waan hagaajinaynay faqaala rasuulku wuxuu yidhi maa araa arki maaya almra amarkii waa aakhire ilaa acjala min dalika inuu ka degdeg badan yahay maahan war midkan aakhiraaba ka soo sokaysaba midkan amarkiibaa ka degdeg badan rawaahu abu daawuud wa tirmidiy biisnaadi albukhaari wa muslim wa qaala tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasanu saxiix idan daash ay dhisaayeen oo ka dabcay guri yar oo ay dhisaayeen oo ka dabcay ayuu nebigu soo maray ciddan markaasuu arkay uu yidhi waxaani waa maxay waxay dhaheen waxaani waxawaaye waa daash jumi rabaa saa darteed waan dhisaynay dhaheen rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam aakhiradaa ka degdeg badan aakhirada ayaa markaa ka degdeg badan waa can kacab bin ciyaad qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah rasuulkii ilaahay ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya inna likulli ummatin ummad kasta fitna fitnay lahayd ummad kasta waxbaa lagu fidneeyey wa fitnatu ummati ummaddayda fitnadeedana almaalu waa maalka sida laysugu dilayo sida laysugu dhibaataynayo sida loogu xaaraan raadinayo sida meel kasta loo hido oo kasta waxbaa lagu ibtileeyey ummad kasta waxbaa lagu fidneeyey ummadda nebi maxamed maalkaa lagu ibtileeyey maalkaa lagu fidneeyey inna likulli ummatin ummad kastaa fitnad ee waxay lahayd fitnatan fitno wax imtixaan u ah wa fitnatu ummatii ummaddayda imtixaankeeda waxaa lagu imtixaanahaya almaalu waa maalka rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can abi camr wayuqaalu abu cabdullaahi waa la yidhaahdaa wayuqaalu abu layla waa la yidhaahdaa waa cuhmaan ibni cafaan intaba waa la yidhaahdaa waa cuhmaan ibni cafaani ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laysa uma laha libni aadam aadam cunugiisa xaqu xaqu ma laha war waxaan xaq ku leenahay baan aadam caruurtiisa xaqu ma laha fii siwa haadihi alkhisaal qaybahan soo socda wixii ka soo haray maba lahanba asaga intaan la sheegi doona buu leeyahay beytun guri yaskunuhu uu askunuu dego kowda wa hawban maro yuwaari uu ku qariyo cawratahu cawradiisa wajilful الخبز والماء وجلف القبز والmaاء biyo iyo muufo wuxuu cuno wax yar ee markaa uu cuno rawaahu tirmidi wa qaala xadiiثun صaxiix jilfu اlkhubs dhowr macnaa lagu sheegaa bal fiiri asaa noo fasiri doonee qaala tirmidi wuxuu yidhi samictu abaa daawuud baan maqlay wa sulaymaan bin saalim albal ninka lagu magacaabo albalkhiy yaquul asagoo dhahaya samictu waxaan maqlay annadar ibnu shumay oo yaquul odhanaya aljilfu wa alkhubs waa kibis laysa macahu idaan aan goonsaar wadanin waa muufak qalayl ah waa muufa keligeed aha loola jeedaa marka muxuu ku fasiray jilfu alkhubs waa muufo aan iidaan lahayn waa muufo saliid lagu daarta aan lahayn waa muufo aan markhbilaash la soconin waa muufo aan oodkac iyo luqmad la soconin waa jilfu lqubs iyo walmaa maxaa kaloo lagu fasiraa wa qaala hayruhu hayrkii waxay dhaheen huwa haliidu lkhubs waa muufo adag muufo markii ay jilacdo oo la cuni karaa laakiin adeeg ah taana markaa waa lagu fasiraa qaala alharawiyu wuxuu yidhi almuraad meeshaan loola jeedaa muufada laftigeed ma aheen wicaaqu lkhubs waa kirista ama muufada weelka lagu shubto cajiinka marka la qasahaya iyo mar allaala marka la rabo in muufada la dubo iyo weelka lagu sameeyaa layidhaahdaa kaljawaaliqi waalkhuruji waa magacyaalkooda kuwaasaa markaa loola jeedaa macnaha xaarinka iyo baakhuliga iyo waxyaabaha macnaha waa weelkii uu muufada ku ridan lahaa saddexdaa waxaan ahayn ibni aadam xaq uma laha guri aad degto dharaad xirato muufaad cunto wacan cabdulaahi bnu shakiir waan cabdullaahi ibnu shakiir bikasri shiin shiinta oo la kasriyaa la akhriyaa iyo walkhaa'i lmushadada kha la dhibcey la shiraydeh almucjamatayn oo dhibco markaa leh radia allaahu canhu qaal annahu qaala wuxuu yidhi ataytu nnabiya nebigaan soo gaaray oo aan u imid wa huwa asagoo yaqra'u aqrinahaya alhaakum attakaatur xataa zurtum lmaqaabir nebigoo suuradda akhrinaya nebiga oo alhaakum akhrinaya ayaan u imid alhaakum waxaa idin mashquuliyey attakaatur badsi isku faac ayaa nebiga soo gaaray oo aan ku yimi qaala wuxuu yidhi nebigaasoo suuraddaa fasiraya yaquulu ibnu aadam wuxuu odhanayaa maalii maalii xoolahaydii xoolahaydii allahu akbar maalii maalii wahal laka ma leedahay ya aadam ibni aadamow min maalika maalkaaga ma kaaga sugnaaday ilaa maa akalta waxaad cunto oo fa afnayta aad dhammayso ma aw awlbisaood xirato oo fa ablayta aad baabi'iso aw tasadaqta ama aada sadaqaysato fa amdayta aada aakhira u horumarsato ma wax kalaa jira hantidaydii hantidaydii xoolahaygii xoolahaygii ibni aadam saasuu leeyahay war bani aadamoo maalkaaga ma kaaga sugnaaday raashin aad cuntood dhammayso mara aad labiso korkaaga ku googoyso xoolo aad sadaqaysatood ilaahay u hormarsata maahan subxaana wa tacaala rawaaxu muslim wa can cabdullaahi bni muqafali qaala wuxuu yidhi qaala rajul ninbaa yidhi lilnabiy nebiga ku yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allah wallaahi baan ku dhaartee inii anigu la uxibuka waan ku jeclahay ninbaa rasuulka u yimid wuxuu dhahay rasuulkii allah waan ku jeclahay innii anigu la uxibuka waan ku jeclahay faqaala rasuulku samaa taqul waxaad dhahayso nebi ilaahay baan jeclahay wax sahlan ma aha camal bay u baahan tahay dhaqan bay u baahan tahay astaan bay u baahan tahay calaamaad in lagaa helay u baahantae ka fiirso qaala wuxuu yidhi wallaahi inii la uxibuka alaaa maraatin saddex jeer buu ku soo celceliyey wallaahi waan ku jeclahay wallaahi waan ku jeclahay wallaahi waan ku jeclahay faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam in kunta haddii aad tahay tuxibbuni mid ani i jecel faacidda lilfakri fakriga u diyaargarow fakri u diyaargarow ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam fakhrij yaa ummi tijfaafan tijfaaf tijfaafka asagaa noo fasari doona waa shay faraska loo labiso oo dusha laga saaro si haddow qofka faraska raba inuu raaco ee uu ku fadhiisto dhibka uu markaa uga celiyo dadkana way labistaan waa waxa uu egoo kale marka fakhriga uu u diyaar garayso istijifaafan waay faina alfaqra faqrigu asracu waa kaga degdeg badan yahay ilaa man yuxibunii qofka ana ijacal min asayli daadka ilaa muntahaahu meesha uu ku ekaanayee muntihiisiga ah suu ugu degdego waa uga degdeg badan yahay biyaha daadka markay soo socdaan meel bay ku ekaadaan meesha dhaqsay ku gaaraan marka qofka aani ijcal fakhriga saasuu ugu degdegaa sidaa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamayaa qof ka jecel waa inuu fakhri jeclaado waa inuu fakhri u diyaar garoobo waa dhargaya waa cunaya waa cabaya wax kastaan ku itraafa wax isla soconaya ma aha taasaa markaa la leeyahay rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasan atajafaa bikasri taa ama kajfaafka ta'da oo la hoos dhigo almuhanaa laga laba dhibciyo fowqan kor wa iskaani iljiim jiimkaoo la sakniyo ama la reebo wa bilfaa'i almukarara fa' la soo celceliyo wahwa shay waa yulbasahu alfarasu waa shay faraska loo labiso kaasoo liyutaqi bihi aladaa dhibka laysaga celiyo waqad yalbasuhu alinsaanu insaankuna wuu xihan karaa kaasi waa inaad ugu diyaargarowdaa waa inaad fakhri diyaar u noqotaa saasaa markaa loola jeedaa wa can kacab ibni maalik qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi laakiin waxay culimmadu yidhaahdaan xadiidkani waa xadiis daciif ah xadiidkaasi waa xadiid daciif ahayl qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi maa di'baani laba waraabo ma jiro jaayacaani baahan ursila lagu sii daayay fii ghanami ari biafsada lahaa say u fasahaadiyeen labada maxay yihiin waa min xirsi ilmari ku dadaalka qofka uu ku dadaalo cala almaali maal helitaan iyo washaraf iyo washarafi sharaf inuu ku raadiyo lidiinihi diinkiisa rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix laba waraare oo aad u baahan haddii ar lagu sii daayo see yeelayaan way fasahaadinayaan way xumaynayaan labadaa waraabee ariga lagu daayey wuxuu ku miihaalayaa rasuulka laba waxyaabood oo qofka sharaftiisa bini aadamkaa hoosuu dhigaya amase diinkiisa ka fasahaadinaya koow hel hel hel maantoo dhan ad ahdo waa la raadiyaa waa la shaqaystaa waa la dalbaa laakiin xaddaaf ma aha waxaadan heli karin ha u hanqaltaaga diinta alla ha oga tegin wax xel darteed xaaraan ha u gelin wixii ilaahay isiiye ku gaabso xalaasha ku gaabso waa kow ta labaadna waxaa la leeyahay waa qofka inuu diinka sharaf ku helo ha lagu ammaano sharaf ku yeelo dadka saa ha ku yeelaan maya haddii lagu ammaaniyo haddii lagu caayo waana isku mid kuu ahaadaan ilaahay diintiisa ku soco raabi ahaasho ilaahay raadi ikhlaaska ha ka dhex bixin haddii saa lagugu naco kii kugu nacayo ha kugu naco saa haddii lagugu ammaano dhegna ha u dhigin waxaagu yaysan ahaanin ama ammaan raadi cayna ka baq ee ha ahaato ilaahay ridadiisii raadi ahaashadiisa raadi saasaa macnaha loogu talagalay sidaa darteed buu rasuulku leeyahay laba waraabo ma jiraan maadi'baani laba waraabo ma jiraan jaayacaani baahbaahan ursila lagu sii daayoo lagu diray fii qanamin ardi afsada lahaa min xirsi ilmar'i say u fasahaadiyeen qofka ku dadaalkiisa waayo cala almaali maalka uu ku dadaalo iyo wa sharafi bidiinihi rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wacan cabdullahi bni mascuud qaal cabdullaahi bni mascuud wuxuu yidhi naama rasuulu ullaahi rasuulkii allah seexday ama hurday calaa xasiirin xasiir iyo dirin buu ku seexday rasuulka nebigaa xasiir ku seexday waa timirta geed ee caleemiheeda dirinta laga fa qaama wuu kacay oo hurdadii buu ka istaagay waqad atara ayadoo ay raadaysayo fii jambihi dhinaciisa way ku musawirantay macnaha ilaan waa dirin aan usbuunyo saarnayn aan ku goglanayn dariil qalayl ahoo ku jirtay markaasay ku sawirantayoo way raagaysay qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow low ittakhadnaa haddaan kuu samayna ka waran laka adiga wiqaa'an firaash naacim ah usbuunyo haddaan usbuunyo kuu samayna ka waran aad ku seexato fa faqaala rasuulku wuxuu yihi maalii walidunyaa waraanii anii adduun maxaan isku nahay maalii maxaa sakaayo galay ani iyo walidunyaa adduun markaad isbuunyo iyo gogol raaxale aad igu jiifinaysaan anii adduun maxaan isku nahay maa ana anigu ma ihi fi dunyaa adduunka marka loo fiiriyo ama dhexdii kuma ihi ilaa karaakibin nin musaafir ah maahane oo kale istadalla harsaday taxta shajaratin geed hoostiisa tumma raaxa wa tarakahaa caraaway oo ka tegay war intaasaa intaasaaba adduunka ahay war haddaad socoto tihiin geed har ah aad soo hoos tagtaan aad rabtaan in yar inaad ku nasataan ma lagu rar furto ma lagu geedi furto meeshaasi in yar baa la fadhiyaa waana laga tagaa ani io adduun saasoo kalaan isku nahay maalii lii walidunyaa ani io adduun maxaase kaaya qaday maa ana aniku ma ihi fi dunyaa adduunka dhexdiisa ilaa ka raakibin mid raakib ah maahane raakibku waa ninka faraska saara laakiin musaafir baa loola jeedaa istadalla harsaday taxta shajaratin geed hoostiisa dumma kadibna raaxa caraaway oo watarakahaa ka tegay buu yidhi rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi yadkhul ay alfuqaraa'u danyarta aljannata jannaday galayaan dadka faqiiriintaee muslimiintaee mu'miniinta ah jannada ayay galahayaan qabla alaqhniyaa taajirada hortooda taajirada laga hadlahayo waa taajir muslim ah waa taajir mu'min ah waa taajir xoolihiisu xalaal yihiin waa taajir meel fiican ka soo kasbay meel fiican ku bixiyey waa taajir aan hal shilin oo ribo ku jirin waa taajir hal shilin oo xaraami aan ku jirin waa taajir alla ilaahay inta xoolo sii is-ilaaliyey waxaa laga horeeyaa bikhamsi mi'ati caamin shan boqol oo sano buu dhahay rasuulka sal alla calayh wasalam rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix taajirkii xantidiisa xaraan ahaayeen xaguu ku jira taajirkii ilaahay wuxuu diiday ku taajiray wuxuu ilaahay farayna ka tegay see xaalkiisa yahay taajirkii muslimka ahaa ee mu'minka ahaa ee jannada inuu galo loo qoray shan boqol oo sana laga horeeyaa midka faqiirkaa ka horeeya faqrigu waa nicibnaha laakiin maalin baa farta loo qaniini doonaa maalinta inta laysxisaabo aakhiro la tago kii faqiirka ahaa la dhow orbax jannada gal ilaa laga xisaabo ma laha soonay salaad buu wataa hadduu u bato hal wuxuu wataa wax yaroo xa ah inta la xisaabo isla markii uu gelayaa kan laakiin xaggee ka keentay shilinkan shilinkaana xaggee ku bixisay kan xaggee ka keentay kanna xaggee ku bixisay markabtaa kuu soo degay meeqa xalaal aha meeqa xaaraam ah wixii aad rabtay meeqaa waxaa waxa ahaa markii saa la yidhaahdo wuu ka dambeeyaa weliba saa darteed qofka mu'minka ah ee badbaaday waaye midka shan boqol oo sano ka hor bannaanka taagan hortii la galay wa can ibni cabbaas iyo wa camraan bin xusayn can ilnabiyi sala allah calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nabiga sal alla alay wasalam italactu fi ljanna jannati jannada dhexdeeda fara'aytu waxaan arkay akfara ahligeeda kuwa ugu badan alfuqaraa'a masaakiintu inay ahaayeen maskiin faqiir ilaahay diintiisa qaatay waaye faqiir yidhi allay le haddaan xoolo lahaan lahaa hebel wuxuu sameeyaan samayn lahaa khamraan cabi lahaa intaan ka bixi lahaa ma aha waa faqiir sabray waa faqiir ilaahay dartii u sabray waa faqiir mucafif ahoo dhoorsan waa faqiir ilaahay ku xiran subxaana wa tacaala ayagaa dhex ka fadhiya jannadii markaan fiiriyey adtalactu waxaan aalacday fi nnaari naarta fara'aytu waxaan arkay akthara ahliha ehelkeeda kuwa ugu badan annisaa'a haweenku inay ahaayeen dumarkaa ugu badnaa muttafaqun cala min riwaayat ibni cabaas wa rawaahu lbukhaariyu minha oo aan dul tegay oo aan fiiriyey wixii ku holcayoo ku oynayoo ku gubanayey ku halaagmaayey dumarkay u badnaayeen buu dhahay rasuulka sal alla calai wasalam lima waad u jeedaan walaalayaa dibkii macaasida faraha qaban waxyaabaha dumarka maanta ay samaynayaan adduunkuna ay ku haayaan qaastan kuwii muslimiinta sheeganayay qaastan kuwii ummadda nebiga ku abtirsanayay qaastan kuwii soomaalida ahaa waxyaabaha la samaynayo adduunka shay ajib badan waayo waxyaabaha meel kasta ay ku hayaan waad arkaysaa saa darteed baa loo baahan yahay dumarku in allaale intay isxakamayn karaan ama is-ilaalin karaan inay markaa is-ilaaliyaan sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay rasuulku wuxuu leeyahay waaطalactu fi nnaar naartii baan faalacday oon eegay fara'aytu akhara ahliha ehelkeeda kuwa u nisaa-u naagahay ahaayeen maxaa dhacay tiri gabar yaa rasuul allah maxaa nagu bediyey waad kufrisaan buu dhahay nebiga ma ilaahay baan ku kufrinaa maya ragga idinqabaad ku kufrisaan cashiirada mid idinka idinka mid ah hal sano haddii ixsaan loo sameeyo daqiiqad ay ninkeeda xumaan ku aragto waxay odhanaysaa lam ara khayr qab weligeeda khayr kuma arkin khayr beel waraaga shalay wanaagii laguu sameeyey waraaga xafladii lagu dhigay waraaga gurigii lagu sharxay waraaga cadowgii lagaa jebiyey waraaga wixii lagu siiyey waraaga wixii wixii wixii laguu qabtay lam ara khayr khat weligeyba khayr iima samaynin waa khayr eele cal hadday wax kuu dirsatood u keento habeen dambe ay kuu dirsatood u keento kalluun iyo keen ay kudhaad u keento jikinkiin kudhaad haddaad u keento caaba haddaad soo ilowday soo maaha wixii hore oo dhex kama jiro weligaa waa ciqadisa weligaa watay qor-aanay fiishkii jikinkii waxyaabii xalay iyo daraad iyo habeenkasii horay laguu sameeyey lam ara khayr qabkay dheesaa buu dhahay nabiga sal alla calay wasalam waa arrin aad aad u dhib badan waa arrin loogu talagalay dumarku inay aad isaga ilaaliyaan sidaa darteed rasuulku wuxuu yidhi ragga idinqabaad ka kufrisaan haddana ma arkin wax ka caqli yar kana diin nusqaansan markaasay tiri maxaa caqligeenna yareeyey diinkeennana nustaamiyey sow ma aha markhaati kaca wiilka marka la waayo hal wiil booskiisii laba gabdhood lagu bedelo sida ilaahay yidhi oo inay markhaati kacaan laba nin fa in lam yakuunaa rajulayn fa farajulun waimra'ataan wiil iyo laba gabdhood buu dhahay ilah subxaana wa tacaala an tadilla ixdaahumaa fatudakir ixdaahuma aluqraa taana waa mid oo waa sababta caqliga xaggiisa ah xagga diintana alaysat ilmar'a naagtu soo ma aha midaad tukansumin mararka gobol ka mid ah ayadoo joogtoo dad qabto caafimaad qabtay salaad ka tegaysaa soonkana ay ka tegaysaa nacam bay tiri yaa rasuula allah dumarow aad u dadaala fara'ayt waan arkay akhara ahliha ehelkeeda kuwa ugu badan annisaa dumarku inay markaa ahaayeen muttafaqun calayhi min riwaayati ibni cabaas waayata ورواه البخاري أيضا وحوري من رواية عمران بن حسين وعن أسام بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحوري قمت وحن استاجي على باب الجنة جنة الباكين فكان عامة من دخلها intii jannada albaabkiisa gelaysay waxay u badnaayeen almasaakiinu masaakiinta wa asxaabu ljid dadka deefta u saaxiibka ah dadka hantiilayaasha ahna ma mabuusuunaa way xabisnaayeen banyara ana asxaaba annaari qad umira bihim ila annaar naarta gelitaankeedii baa loo amray mutafaqun calayh xataa dadka maalqabeennada ah ee mu'miniinta ah bannaankaay taagan yihiin xataa ahlu naartaa ka horeeya gelitaanka naarta waa dhibaato aad iyo aad weyn xoola intaan ka carari karno ha laga cararo hadday gacanta noo soo galaana mudankooda ha la mariyo meel khayra ah ha lagu bixiyo ilaahay subxaana watacaala diintiisa ha loogu difaaco masaakiintii agoomii garood waxa loogu taro qof allaale qofkii ilaahay hantii xoolo siiye wuxuu ilaahay subxaana watacaalaa uu agtiisa ugu dhowaan lahaa ha sameeyo waxaan la kansiinaayo maqasiin lagu shubaayo meel lagu xiraayo beri waa laga tegayaa ciqaabkeedana waa kuu yaalaa sidaa darteed baleeda xoolaha xaraantooduna waa ciqaab xalaashooduna waa xisaab haddaad xaraan ilaalisidna xisaab baa kuu taala mar allah sida ciqaab baa kuu taala labadaba labadaba ma la fakanayo mana la badbaadayo sidaa darteed buu rasuulku yidhi albaabka jannadan istaagay in allaala inta u badnayd ee masaakiintay ahaayeen jannada waxa galayay dadka jiddi jaddiga iyo dheefta wa asxaabu ljaddi maxbuusuuna way xabisnaayeen waa taajiriintee bannaankaa lagu xabisay maxaa xabisaya jannad lagalayo waa la xisaabaya xoolihii baa xisaabtan ku socda xoolihiibaa xallibaaya xoolihii waa jannadu la geli la-yihiin xoolihii bay leeyihiin ma badbaadi doontaan mase waa laydin ciqaabi doonaa waa dhibaato aad iyo aad u weyn qof kasta oo ilaahay hanti siiyey oo xaqa u adeegsan oo aan ka bixin sakada muxuu xadiisku yidhi waxaa looga soo dhigayaa abeeso ama mas timihii intay ka daateen sunta ka badatay darteed laba zabiigateen leh meeshaa indhaha ah dhibxa markaa ku leh intuu saa ugu duuduubsamo yuu ka qaqaniinayaa uu ka qaniinayaa daanka uu ka qaniinayaa wejiga markaasuu leeyahay kanzu ana maaluk maalkaagii baan ahay kamsigaagii baan ahay waan cunaya waa xaxaqanayaa buu dha ilah subxaana wa sayuqawaquuna maa baqiluu bihi yowma alqiyaama qoortaan uga duubaynaa buu yihi ilahi suurata aali cimraan wixii ay ku baqeen maalinta qiyaamo waa aruurinay waa kaydinay meel baan dhignay waxaan ka dhignay waxaa yaxsabu ana maalahu akhlada ma wuxuu u malaynayaa xulus inuu ku waaraya kallaa layumbadanna fi lxutam xukaman ku tuuraynaa buu dhaha ilaa subxaana wa marka waa dhibaato aad iyo aad u weyn intay nafidnay lahaayeen inay naga maqnaadaan baa fiican haddii alla noogu talagalay inaan helnana kuwii khayrka u adeegsaday inaan noqono waayo qofka xoolaha bixinaya markuu ilaahay ka hadlaya muxuu yidhi ama rasuulka wa qaliilun maa hum wya aad iyo aad bay u yaryihiin waayo dirhamba markuu noo ziyaado habaa noo ziyaada mar allaala marka xoole noo siyaadaan baa bucdi aakhira noo siyaada maalinta shilina soo gasho markaasaa salaadaas wax ka tagnaa maalintay xoole noo yimaadaan maalintaasay noogu horaysaa adkaar la-aan sababtu waxay tahay igaa lagu mashquulaya boqol door caaw haddii laguu soo diro hesho caawa ma seexanaysa maxaa ku samaysaa seed yeeshaa markay kaa maqantahay qur-aan baad akhrisanaysaa markay kaa maqantahay welwal iyo fikir ma lihid marka dhibaato qofkuusan ilaahay kuga raxman qofkuusan ilaahay uga gargaarin subxaana wa tacaala dhibaato fara badan waa soo marnaa waynoo imaan doontaa nebi moxamed asagoo guriga gurigiisa jooga yaa xoolo fara badan laga keenay baxrayn ama meel kale markaasuu dhaa unfuruuhum fi lmasjidi bax masaajidka ku quba dahab xoolo dhar wax ka maqan ma jiro masaajidka kudhaa nabiga sal alla calayh wasalam saasna ma u fiirinno wallaahi itusa maqinsay u yaalaan gacantiisa ma gelgelinin ma baarbaarin unfuruuhu fi lmasjidi masaajidka ku daariyo subaxii ayaa masaajidka lasoo buuxdaafiyey nebiga salaadiis wax uu soo baxay xooliyo meesha ku daadsan wallaahi inuusan saa u fiirinin waa ag maray sala alla calai wasalam saasuu u gudbay mixraabkii buu galay ummaddii buu salaada ka bixiyey mar allaale markuu salaamo noqsaday dadka uu saa u soo jeestay hal qofood ma maqnaba maalintaas qof soo dhahay xataa malaha fatabasam waa qoslay rasuulka aad buu u dhoola cadeeyey markaasuu yidhi waxaan u malaynayaa inaad soo maqasheen abaa cubayda inuu xoolo baxday ka keenay qaaluu nacam aabuu dhahay nabi aabay dhahay rasuulkii allah war bishaaraysta buu dhahay qof kastana wuxuu jecel yahay ha yididiilsado qalbiga ha gashto qof kasta oo meesha soomar markuu rasuulku salaada ka baxa intuu soo isay ayuu xoolii afka fadhiistay qof kastoo soomar wuxuu dhahay darso maxaa ku anfici kara marada intuu fisow ku qaadanaya sow dadka darso darso darso darso dhaha ayaa yidhi cabbaas ibni cabdilmutalib intuusan meeshii soo gaarin buu bilaabay yaa rasuul allah waad og tahay aniga beder baa laygu qabtay xoolahaydii waxaan ku furtay naftaydii caqiil baan ku furtay wax ma hays murugka qaylada dhaafo qaada macnaha isla markiiba cabbaas wuxuu bilaabay inuu cabaatamo wuxuu bilaabay cabaas inuu mataqaanaa qayliyo wuxuu bilaabay cabaas inuu macnaha wax fiican u helo qayluu bilaabay saan waa xoolahayga intay ku baxeen intay saan markaa ku noqdeen markaasuu rasuulku dhahay balgura waaye waa gurursaday wuu gurtay cabaas wuxuusan qaadi karin wuxuu damcay inuu kor ku qaado wuu qaadi waayey yaa rasuulallah kor igu soo qaada garabkiisuu saartuu dhahay makuu saaraya rasuulka sal alla alay wasalam markuu saaray wuxuu iska dhimay istood ilahi sal alla calay wasalam markaasuu rasuulku yidhi wa inahu lixubbi alkhayri la shadiid insaanka xoolo jacaylku waa ku adag yahay marka saa darteed baa la tilmaamayaa asxaabka iyo dadka xoolaha u saaxiibka ah inay dhibaato ku jiraan hayra anna asxaaba annaar weliba kheyr asxaabu nnaar qad umira bihim waxaa loo amray ila annaar ila dukhuuli naar mutafaqun calayh waaljaddu alxadu waalgina waa ceebta iyo xoolahay taajirnimada waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bayaan hada alxadiid xadiidkan cadayntiisa fii baabi fadli dacfihim dadka ducafadaa fadliga ay leeyihiin baabkooda wa can abi hurayra can ilnabiyi qaal nebigu wuxuu yidhi asdaqu kelimatin kelimad midda u run badan qaalahaa shaacirun nin shaacir ahoo gabayaa uu ku hadlo kelimatu labiid labiid kelimadiisii bay ahayd ninka labiid lagu magacaabo kelimad shicir ah uu tiriyey waa kelimadii midda ugu run badanee shaaciri cidwaan uu ku hadlo muxuu ahaa alaa kullu shayin maa khala allaha baatilun muttafaqun calayhi muttafaqun calayh alaa kullu shayin shay walba maa shaygaasoo khala allaaha alla ka soo haray baatilun bail waayo muttafaqun calayhi waxaynu gelaynaa baabu fadli juuc baahida fadliga ay leedahay haddana baahida fadliga ay leedahay baahida marka galka in cibaada laga dhigaa werigina ma aragtee maalinta ama billis amray in xoog wax loo cuno lala amray inaan baahano inaan gaajoono ramadaanka oo kale waayo waa cibaado baahida cibaaday noqotaa mar alla alla marka soonka soon ahaan aad u niyeysato amaa dharagta ma noqoto cibaado diinkay kaa mashquulisaa hurday keentaa salaadaadana u kici karin moo caajizaysaa laakiin qofku mar allaala marka uu baahan yahay waa laga yaabaa xataa inuu ilaahay ku xirnaado subxaana wa tacaala qofku mar allaala markuu dharagsan yahay inuu ilaahay ka fogaaday oo dhowdahay kibir iyo qoob waxaa keena dharagta kallaa ina alinsaana layataqaa insaanku wuu kibir badan yahay waa goormee an ra'aahu istaqnaa markuu kaaftoomo markuu taajir noqdo markuu dadka ka kaaftoomo kibiruu keenaa laakiin markaad baahantaa ummaddaad soo dhexgelaysaa shaxaad baad ku jirtaa gormayd tigraysaa saa darteed waxaanu gelaynaa baab lagu magacaabo baabay leedahay laakiin waa inoo duruusta noo soo socota haddaanu fahmo balse meesha inoo joogto wabilaahi towfiiq